laha idin calfin lahaa kama yarsuqu اطayra sida shimbiraha iyo haada rabbi u irsaaqo maxaa yeele taqdu way kalahdaa shimbirtu khimaasan iyadoo bog laalan bimacnaa baahan ama gaajaysan wa taruuxu way soo dheelmataa oo soo carowdaa biطaana iyadoo calool buuranoo markaa dharagsan oo xokan rawaahu tirmidi tirmidi baa wariyay xadiidka wa qaala wuxuuna xadiiun xasanun saxiix saxiix buu ka tegay imaamku sida kutubta nusada catiiqada ah waxaa ku qoran xadiiun xasanun saxiix macnaahu xadiidka macnihiisu uu nabigu yidhi taqduu khimaasan wataruuxu nabigu wuxuu tadhabu way tagtaa way jarmaada awala nahaari maalinka niskiisa hore khimaasan ay daamirata albutuuni min aljuuc daamirata albutuuni iyadoo boggeeda calooshadu uu laalan yahay min aljuuci baahi darteed wa tarjicu waa soo laabato aakhira annahaari maalinka niskiisa dambana bitaanan ay mumtali'ata albutun iyadoo calooshu u buuxdo xadiidkan marka baabkii tawakulka ayuu ku saabsan yahay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhab ah aad muslimiin u tala saarataan wuxuu idii irsaaqi rabbi subxaanahu wa tacaala sida uu u irsaaqo shimbiraha shimbirtu aroortu waa kalahdaa iyadoo meel wax ku ogayn meel ay wax ku ogtaa aysan jirin bay kalahdaa iyadoo calafkii rabbiga rabbigaee dalbayso raadinaysa kadibna waxay soo dheelmataa sida badan iyadoo markaa dharagsan oo caloosha u buuxdo idinkuna marka waxaa weye saa ilaahay u tala saaran lahaydee waxaa weeye sidaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala yeeli laakiin idinkaan laydinka helin tawakulkii dhabta ahaa weeye xadiidku marka ma tusahayo inaan la xoogsanin oon la kasbanin la shaqaysanin tusahayo oo wax dadaala ah aan la bixinin fii alabi اrisqi maxaa yeelay shimbirtu waxay la imanaysaa shaqo iyo camal iyo dadaal waa iyada ka lahayse jarmaadayse guuraynaysa xayawaanka doonta shimbir baa ugu horeeya isaga ugu hor dhaqaaqa dadka kaloo fadhiyu dhaqaaqa oo duula qaybo ka ama qayliya dhawaqa ay bilaabaan marka shimbirku wuxuu la imanayaa dadaal iyo e, xoogsi intuu awoodi kara ah. laakiin xooggiisi midha dhaleentiisu iyo dadaalku la yimid inuu wuxuu ku doonay uu ku helo alla u tala saarta qofka muslimkana sidaasaa laga rabaa inuu dadaal wuxuu awoodo la yimaado laakiin dadaalkiisu inuu midho dhaliyo oo wuxuu doonaya uu helo rabbi weyne gacantiisay ku jirtaaye ilaahay inuu u daayaa la doonaya oo markaa uusan ku qalbi xumaanin oo uusan shallaytoonin sa haddaan yeeli lahaa saasay noqon lahayd kan haddaanaan samayn lahayn kanay noqon lahayd qoomada bilaashka iska daayo wixii dadaale ilaahay fara la yimaado midhaha iyo inuu shaygii hirgalaan rabbi subxaanahu wa tacaala uu u tala saarto saasaa la doonaya muhiimaddu waxaa weeye waddadaad qaadaysana iska hubi waxaad calfanaysay irsaaqadaana inay xaal iska hubi midhaha xooggaada iyo dadaalkaada inuu midho dhaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala u daa alxadiiu saabic xadiidka toddobaad can abi cumarata albara ibni caazib radi allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ya fulaan rasuulka ila hebelow hebelka asaga weeye asaga bara ibnu caazibaa nabiga hawsha weydiiyey nabigaa markuu u sharxay yaa fulaan hebelow idaa aawayta ilaa firaashika haddaad gogashaada u dumantood dheelmato bimacnaa aad u qaashaysato inaad seexato ood u qalabqaadda inaad seexato idaa awayta haddaad u hoyato ama u dheelmato ilaa firaashiga gobashaad ku seexan lahayd faqul waxaad tidhaahdaa allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta fainaka in midta min leylatika midta cala alfitrati fain asbaxta asabta khayra sidaasuu nabigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam markaad gogashaada tagto waxaad tidhahdaa allahuma aslamtu nafsii ilaahu naftaydii baan kuu dhiibay ilayka adaan kuu dhiibay naftuna marka badankaadi gankaada laga wadaa iyo ruuxdaada iyo jirkaadoo dhammaystiranba aslamtu nafsii ilayka naftaydii baan allahu kuu dhiibay oon waa isu kaa dhiibay waa allahu subxaana wa tacala waxaan u jeediye wejhi qasadkaygay ujeedadayna ilayka xaggaada laba macnuu nabigu isaaraya calayh salaatu wasalaam oo muhim jiddan ah alistislaamu aldaahir walistislaamu albaatin midka hore aslamtu nafsi ilayka waa daahirkii muuqaalkayga iyo jumbudhayda iyo jidhkayga iyo bini'aadan ahaanba jiritaankaygo dhan alwadaan kuu dhiibay qasadka iyo ujeeddada niyada meeshaan siinayana waa adiga idan alislaam الظaahir laa yunaafi الnifaaq ama wajahtu wajhi ilayka yunaafi الnifaaq labadii macnuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isu keenaya waa macno daqiiqa jiddan maxaa yeelay ruuxa naftiisa ilaahay u dhiibaya waxaa laga yaabaa inuu munaafiqba yahay see ugu dhiibaya waa tukanaya wuu soomaya wuu salaadaya wuu xajinaya waa kaa sadaqa badan yahay waa kaa qur-aan akhris badan yahay laakiin ujeeddooyin kaluu leeyahay ujeeddooyin kaloon alla ahayn oon ikhlaas iyo sidqi ahayn buuleh idan qaybtaa hore allahuma aslamtu nafsi ilayka kuma fillo in qalbigaadu iyo uurkaadu iyo baatinkaadu ilaahay subxaanahu wa tacala u hoggaansamaa saa darteed buu labadaba nabigu iskugu daray calayhi salaatu wasalaam allahuma innii aslamtu nafsi ilayka dheh wawajahtu waan jeediye weji ay qasdii wa iraadatii ilayka xaggaadaan u jeeda laa ilaa hayrika ilaahu muuqaalkaiga koran aduu kuu hoggaansamay qalbigayguna adaan kuu dhiiban kuu hogaansamay dan kalena ma wa fawwadtu waan bandhigay amrii taladayda adduunyaya aakharaba ama camalkayga daahirkaiyo ka hoosaba ilayka adaan kuu dhiiba kuu bandhigay wa alja'tu waan tiirshay dahrii dhabarkayga ilayka adaan kuu tiiriyey oo marka waxaa weeye wfawdtu amrii ilaykadaasa marka maxalushaahidka uu ka rabo sheekhu macnahaasu xadiidka u keensaday altafwiid waa altawakul cala allahi subxaanaه wa tacala bal waa daraja ka koraysa tawakulka darajo tawakulka ka koraysa wey lanna altawakul waa darajada saddexaad weeye darajada koobaad weeye waxaa ka hooseeya altafwiid baa ka hooseeya oo darajada markaa labaad noqonayo kasii qiimo badan darajada kasii dambaysana waa alrida bkuli ma sadra can illahi subxaanaه wa tacaala wacadam اlictiraad waaljatu waan tiriya dahri dhabarkayga ilayka adaan kuu tirinaya ahad kale marka oma tirinayo sidii ay makhluuqaadka qaarkood ay un kale ictimaadaan ama ku tiirsadaan anugu maciin adaan allow ku bidahayaa weeye rabatan jacayl aan jeclon doonayo ragbatan fii hawaabika warahbatan min ciqaabika weye rabadu waa marka aad wax doonayso khayr iyo wanaag aad doonayso maxaa ilaahu subxaana wa tacaala naftayda kuugu dhiibay oon wejigaygii qasadkaygii ujeedada adiga oga dhigay oon arrimaygoo dhanba kuugu bandhigtay oon adiga kuugu tirsaday haddaan kaalmi iyo gargaar u baahnahay rakhbatan fii awaabika jacayl aan jeclahay fii awaabika awaabkaada iyo khayrkaada iyo warahbatan baqid aan ka baqayo min cadaabika marka waay rahbatan rahbatan minka warabatan ilayka iskugu xidhan yihiin laakiin iktifaa baa ku jira waxay iktifaa dhihi jireen qolyaha nuxaada ama qolyaha balaaqiyiinta ku jira rabatan warahbatan ilayka la isku qabtay ilayka waxaa iskale rabadaa iskale rabatan jacaylan aan kuu daraynayo ilayka iyo ilaa risqika wa hawaabika warahbatan minka meesha ka go'an cabsi aan ka cabsanhayo cadaabkaada iyo ciqaabtaada laakiin maadaama labada macno isbuuxinayaan mid baa lagaga kaaftoomay addoonkuwa labada ima fi tarhiib wa ima fi tarhiib inaad wax ka baayso waaad ka baaysa alla loo tala saartaa had waxaad doonaysana ilaahay baa loo tala saarta camalkiisina waa lala yimaada laa malja'a meel loo cirsada ma jirto walaa manja meel lagaga kora ma jiro min ciqaabika ciqaabtaada iyo amarkaada ilaa ilayka xaggaada mooyeen aamantu waan rumeeyey marka malja-u waxaa waa meesha la miciinsadee ama makaan ama bini aadam ama markuu wax ku qabsado ruuxu uu niyada la aaday hebel umbal ama meelheblo ama magaalo heblo la yidhaahdo aamantu waan rumeeyey bikitaabikaan rumeeyey nabi allow ilaahayow aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabka inuu ismu jinsi yahay oo loo jeedo kullu ma unzila min alkutubi wasuxuf loo jeedana waa dhici kartaa in kitaabka qur-aanka ee mucayanka loo jeedana waa dhici karta aamantu waxaan rumeeyey dhabbi kitaabika kitaabkaada qur-aankaad soo dejisay ama kutubtii samaawiyada ee ilaahay xaggiisa laga keenay alladii kitaabkaasoo anzalta aad dejisa min cindik wanabiyikaan rumeeyey wabinabiyikana bacdu riwaayaat baa ku yimid wanabiyika nabigaadaan rumeeyey alladii nabigaasoo arsalta aad dirtay eed la soo dirtay khayr iyo wanaag nabigu wuxuu uhi fa innaka adugu in midta haddaad geeriyooto min laylatika habeenka asaga sidaa ku ducaysata haddaad dhimato mitta cala alfirati diin islaam baad ku dhima midta cala alfirati ay cala tawxiid riwaayo kala caddaysay midta cala tawxiid addoonka sidaa dhab oo la yimid haddee maxaa u dhiman addoonka yidhi ilaahu naftaydii baan kugu dhibay oo qasadkayiyo niyadaydii baan xaggaada xijiyey oo arrintaydii dhan baan kugu bandhigtay oo alla wadaan kugu tiirsanayaa cadaabkaadaan ka baqi hayrkaada iyo wanaaggaadaan rajaynoo qudaraynaya laa malja walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wa binabiyika aladii arsalt wax dhiman ma jiro fainaka in midta min leylatika haddaad dhimato midta cala alfitrati ay cala alislaami wاtawxiid riwaayo kale wa buniya lahu beytun fi اljanna addoonkii sidaa yidhi ee sidaa ku dhinta beyt jannana waa loo dhisahayaa haddii la yidhi man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha dakhala aljanna haddii la yidhi maxaad moodaa ducadan ka dhammaystiran kelimadii tawxiidka ayada keligeed ahayd wain asbaxta haddaad waabarisato habeenka taada aysan gelin ood soo kacdo asbaxta waqad asabta khayran asbaxta waxaad waabarisanoo waagu kuu baryey waqad asabta khayran qad baa halkaa ka wada bacdu nusakh ay qorayaan riwaayadka badankoodna ku yimid waqad asabta khayran adoo khayr helay baad markaas waagu ku baryahaya maxaa yeele ajir badan baa lagu qoray ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku abaalmarinaya towxiid baa la timid idan waxaa weeye muttafaqun calay xadiidka waa laisku waafaqay wa fii riwaayati fi saxiixayn riwaayad bukhaari iyo muslim ay leeyihin waxaa ku yimid can ilbara qaala qaala lii rasuulu ullah rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi idaa aatayta madyacaka meeshaad jiibsan lahayd haddaad tagto meeshaad dhinacadhigi lahayd seexan lahayd haddaad tagto fatawada weyse qaado wuduu'aka lisala weysadii salaadoo kale fatawada wuduu'an ka wuduu'i salaa salaaddii weysadeedoo kale weyse qaado riwaayo kale idaa aweyta ilaa firaashika wa anta طaahirun fatawasad yamiinaka haddaad aad tagto firaashkaadii iyo meeshaad seexan lahayd iyo gogashaadii adoo طaahira gacanta midig barko wayna soo socotaa markaad markuu goga shagto adoo weyse qaba ee seexo uma dajic u jiibso u seexo calaa shiqika alaymani dhanka midig dhinaca dhulka dhig waqul waxaad tidhaahdaa idan ducada dheerayd allahuma aslamtu nafsii ilayk wadakara wuxuu sheegay raawigu riwaaya dambe iska leh naxwahu naxw alxadiid الsaabiq xadiidkii horeed soo marteen mid la macnuu sheegay uma qaala nabigu wuxuu uhi calayh الsalaaة wasalaam wajcalhunna ducooyinkan waxaad ka yeeshaa kelimadan aakhira maa taquul waxa u dambaysay dhahda ka dhigoo ku seexo maxaa yeelay inaad dikrigaas carabkaada ugu dambeeyaa la doonayaa riwaayad fara badanoo iyo adkaar fara badanoo ku timid baabka sheekhu wuu keeni doonaa laakiin waxaa weeye shay khayr ah oo ama qur-aan akhrisa ama ducaah inay kugu dambaysaan la doonaya oo marka cantarabamaqash iyo hadal eh, iska caadi iyo waxaan rabbi ajir kaa siiyayn ku mashquulin maxalushaahidku marka sheekhu xadiidka u keensada waxaa weeye wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja walaa manja minka ila ilayk riwaaya xadiidku uu leeyahay saxaabigu markuu nabigu u sheegay xadiidka oo ducada u sheegay baan waxaan boobsiiyey bui inaan xifdiyo oo nabigu sidii igu sheegay sa iga baxsanin fajacaltu astadkiruhunna liaxfad markaasuu saxaabigu isdama mariyo aamantu bikitaabika aladii anzalt bnabiyika ladii warasuulika aladii arsalta buui wabirasuulika aladii arsalta markaasuu nabigu uhi maya saha dhihin waxaa tida wabinabiyika aladii arsalta kala qaad nubuwada iyo risaalada waa laba macnoo kala duwan oo midku kala ka guda ballaadhan yahay fakulu rasuulin waa nabi walaykisu kulu nabiyin rasuula alfarqu bayna اnabiyi wاrasuul sida raajixa ah waxaa weeye rasuulkuna shariica ayuu la yimaadaa jadiida nabiguna shardi maha inuu la yimaada shariica jadiida inuu shariica jidalibaado waa laga yaaba in risaale ka horraysa uu mujadid u yahay oo ku maamulayo uu cusboonaysanyo laga yaabaa ayadoo bacdu alaxkaam laga yaaba in loo kordhiyo marka shardun alrasuuli waa alkitaab اljadiid walaysa dalika sharطan lilnabiy nabi lama diro iyadu sal ma laha qur diiday rasuulka ilahi baa kullu nabiy waa mursal ilaa qowmihi khaasatan aw caama idan macnahaasaa meesha marka ku jira addoonka marka waxaa laga doonayaa qalbi iyo qaalaba rabbi subxaana wa tacala inuu dhiibo asaga uu cuskado wixii dadaale ilaahay farna uu la yimaado xaggana uusan isdhiganin istacin billahi walaa tacjasti weeye wixii dhaqdhaqaaqa ama daadaala inaad la timaado laakiin ilaahay subxaana wa tacala isu dhiibto xilligaa marka aad sariirta seexanayso waxaa weeye waa shul iyo shal maxaa kicin baa laga yaaba allah yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qada calayha اlmowt wayursul اlأkhra ilى ajli musama marka waxaa la doonaya inaad طahaara ku seexato ibn cabaas baa la weydiiy adiko la yidhi muxuu nabigu calayh الsalaaة wasalaam u yidhi addoonku markuu seexanayo weysaqab ha ku seexdo wuxuu idhi aakharu nin walba waxaa la soo bixinaya wuxuu ku dhintay ninka isagoo weyse qabin naf baxay aakhara isagoo weyse qabin baa la soo saari weysada dambe marka lagu dhaqayo lagu weysaynayo waxba kuu tari mayso wixii ku nafbaxdeed ku go'day ayaa lagugu soo saaraya marka adoo weyse qaba oo daahira inay tii alla kuu timaado ayaa la doonaya lanna moodku faju ku imanaya iyo si aan la filaynin buu ku imanaya xilliga marka aad geeri halis u tahayna tawxiidkaasaa lagaa rabaa xilliga aad gebgeblayna xooggaada aad tumaysana tawxiidkaasaa lagaa rabaa adiga goorba waxaa la doonaya ilahay subxaana wa tacala isu dhiibo lagana run sheego nifaaq camali ah mid caqadi midnaba aan lagu dhicin aaamin xadiidka sideedaad can abi bakr sidiq radi allahu tacaala can cabdillaahi bni cumaan ibni caamirin ibni camr ibni kacab ibni sacd ibni taymin murata ibni kacab ibni lu'ay ibni haalib algurash ataymi wa huwa abu bakar iyo wa abuu aabbihi oo marka cumaanah iyo ummu hooyadiiba saxaabatun waa asxaab wey nabiga soo gaaro rumeeyey oo raacay radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas abubakr sidiiqa waa yeelka ummadda muslimiinta nadartu waxaan eegay maalinkii hijrada nabi maxamed iyo asagu ay ka baxeen maka ee madiine usii socdeen nadartu waxaan fiiriyey ilaa aqdaami mushrikiina gaaladii gumadahoodii iyo lugahoodii adimadoodii baan fiiriyey wa naxnu fi lhaari annagoo godkii aanu ku dhuumanayna ku jira wahum calaa ru'uusinaa madax iyagana ay taagan yihiin god hoosay nabiga galeen iyo abubakar way wareegeen waa raadinayaan si isu radqaadayeenba meeshii aaggii uu nabigu yuu ku jira abubakar bay soo dul istaageen markaas waxaan arkay buu i kor socda annaguna aan ku hoosayno wanaxnu fi lhaar godka anu ku jiro wahum calaa ru'uusina korkaanaga madaxaanaga ay marayaan oo taagan faqultu waxaan ya rasuul rasuulka ilaahayow low anna axadahum haddii midkood nadara uu eegi lahaa taxta qadamayhi lugihiisa hoostoda uu firin lahaa la absarna waana arki laha lakiin ilahay baa naga indhisaabay faqaala wuxuu uhi suubanuhu maa dannuka malahaadu muxuu yahay aad ka malaysanayso ya abaa bakar biinayni laba axad oo allahu rabbi weyne aaliumaa uu saddexeeyo idan waxaa marka meesha ku jira aljamcu bayna ahdi اlasbaab wاtawakul cala اllahi subxaanaه wa tacaala fi taxqiiqi اlmuraad xadiidka nafs الshay xadiidkii horeed soo marteen ku saabsan xadiiu cumar ee shimbiraha ku saabsanaa iyo kawa isku mid nabiga calayh salaa waala abubakar maxay la yimaadeen asbaabtii ay balaayada iyo dhibka loo maleegaya ay kaga badbaadi lahayeenoo alhijratu waalharabu min almakhuuf in laga hijrado laga cararo oo la yska ilaaliyo waxa ku dhibaya diiniyan ama dunya kudhibaya aad asbaabta la timaado wa maca sababka aad timid eed leeda ku badbaadaysaa ka caada ahaan iyo dhaqan ahaan inuu dhaliyo wixii aad ka doonaysay alla weynaa loo tala saaranaya idan nabigu wuxuu la yimid alahdu biاlasbaab wuxuu jamciya alahdu biاlasbaab والاctimaad calى اllahi fi taxqiiq اlmuraad aw fi taxqiiqi اlmusababaat maxaa yeele sababka iyo waxaad la imanayso waa juz weeye ama waa shay wax keeno oo waa jaalib walaysa ma aha muujiban wax muujiba ma jiro wax walba sabab dhammaystiran oo wixii laga doonaya la iman kara ama xaqiijin kara hal shay baa ka jira mashii'atu rabbi subxaana wa tacaala wma tashaa'uuna ilaa yashaa allah wax walbo dadaalaad la iman waxaa laga yaabaa dadaalka un sumana dhalimin intaasuu sanaad shaqayn oo dihii aad samaysid ood xoog aadan hakranaynin oo xeelad aadan hakranaynin oo wax dadaalo aad hakranayso uusan jirin wamaca dalika dhaqaalihii ma helaysid waadna la timi asbaabtii lagu heli lahaa awlaad baad badan raadinaysaa wax walbaad samayn lagu siin maayo ilmi iyo alab cilmi aad ah la iman heli maysid adoon waxaad hakarta jirin marka asbaabtii lagu dara la imow in asbaabtaa midhi laga doonaya ay hirgelisana alla weyne subxaana wa taala u tala saaro macnahaasa marka meesha ku jira low anna axaddan waxaa kaloo ku jira in la odhan karo adoon fiirinaya caadadii dhaqanku siday tahay halka haddaanan maanta mar lahayn sidaa ay sidaabaa dhici lahayd saa hadduu samayn lahaa noqon lahayd adoo ku dhisay hawsha sida caadadu dhaqanku ay tahay walow araaduu اlkhuruuja la acadduu lahu cudda low kharajuu fiikum ma zaaduukum ila khabaala wuxuu idhi sayidina abubakr low ana axadahum nadara taxta qadamihi la absar hiya alcaada meelgooda af banaan ninku dul taagan hadduu hoos eego maxaa dhaqan ah iyo caado ah inuu ku arko taasuu imaamku ka hadlaya taa waa la waa mashruuc ayib adoo ku xidhaya caadadii dhaqanku siduu yahay oon marka aan lahayn wax walba sidiisu u noqonayaa oo wax ilaahay mashiiadiisa ku xidhanaya qadarkiisa iyo qadiisa aan aan anfinayni waa la odhan karaa ku jirta waxaa kaloo ku jira almaciya alkhaasa almaciya alkhaasa way ka duwantahay qurbiga ilahay oo addoomihiisa ugu dhow yahay ama uu maciyadu way kala duwantahay maciya caama oo looga jeedo alixaaطaةu bاlcilm ixaaطaة اllahi limakhluuqaatihi bاlcilm way kala duwan tahay iyo midaan maa danuka ya abaa bakr bاثnayni allahu ثaaliثuma bاlicaanaةi والnasri والتأyiid wey waa maciya khaasa ma aha tii suuraة اlmujaadala lagu sheegay ma yakunu min najwى ثaلaaثaة ila huwa raabichum walaa hamسaة ila huwa saadisum walaa adnى min dalika walaa أkثar ila huwa macahum aynama kanuu hadihi waa almaciya alcaama almaciya alcaama wey oo alcilmi wey ilaahay subxaanaه wa tacaala saddex iyo labo aan abubakar iyo nabiga ka ahayn waa og yahay waana la socdaa wax walbay samaynayaanna waa macahum biاlcilmi wاlixaaطa ama midaani waa maxay waa almaciya alkhaasa waa ti nebi llaahi muusa iyo haaruun inanii macakuma asmacu wa araa oo kale wey waa maciya khaasa tan waa maxay waa annasru wاlicaanaة wالتأyiid wالtawfiiq wالtasdiid wey ilaahay baa na garab taaganoo na hanuuninaya oo noo gargaaraya oo gaalada naga indhasaabaya abubakaroo isdeji weeye nabigu uu cabsanaya calayh الsalaaة wasalaam saw dan kale kama lahay macnahaasa marka meesha ku jira maxalushaadku sheeku kar waa maxay waa quwaة اlyaqiini wالtawakul cala اllahi min jihati الrasuuli calayh الsalaaة wasalaam xilligii aadamuu isleeyahay waa kuu dhammaatay bes dhammaanay buu nabigu leeyay maa danuka bاثnayn allahu ثالثهma أي بالنصر والتأييد والتوفيق والتسديid wy idan saasaa lagaa doonaya ilahay inaad isku xidho subxaanaه wa tacala waxaan waa asbaab wey ilaahay baa midhaheeda dhaliya ama aan dhalinno oo go'aan ka qaata kale mashiiada rabbiga iyo qudradiisa wax ku xidhan yihiin maca xikmatihi wa cadlihi wa cilmihi adugu marka asbaabtan ha ictimaadan ha cuskanin asbaabtan ha dafiran ha inkirin asbaabtan lama fududaysto lamana cuskado haddaad fududaysato waxaa ka imanaya wannaga xagga soo marray waa acnun fi sunna in la cuskadana waa maxay waa acnun fi liimaani waa shirki waa shirki weeye allahuma sabib alasbaab ah التaaسع xadiidka sagaalaad can أmi الmؤminiin radي الlahu tacaalى canha أmi salamata ahayd wasmuha magaceeduna hind bint abi umayata la yidhahda xudayfaة الmakhzumiya radي الlahu tacaalى canha waxay tiri hooyadan annabi sal l slam kaana wuxuu idaa kharaja min beytihi gurigiisa nabigu hadduu ka baxo wuxuu ahaa qaala kii yidhahda bismi اllah tawakaltu cala allah allahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu dawud tirmidi wغayruhuma biasaniida صaxiixa qaala tirmidi xadiiثun xasanu صaxiix wahada lafd abi dawud nabigu markuu guriga ka baxahayo riwaayo kale waxay nabigu weligii gurigiisa gurigay kama bixin asagoon ducada akhriyin bay tiri umu salama waana ku soo marray sunanka kaana idaa kharaja min beytihi kaana ida araada alkhuruuja min baytihi wey nabigu markuu doono inuu guriga ka baxo intuusan bixin wuxuu odhan jiray bism illaah ilaahay magaciisaan cuskade alla weyne magaciisaan cuskanaya tawakaltu waxaan tala saarta fii taxqiiqi umuuri wa muraadi cala allah ilaahay baan arrimahaygoo dhanba u tala saartay hirgelintooda iyo wixii dhiba ah inuu iga difaaco allaahuma innii acuudu bika allaw adaan kaa magangalay an adilla inaan dhumo anuun cidna sabab iigu noqonin anuu diinkan garab maro oo waddadii toosin aan ka leexdo oo shaytaan naf ii hagoogtaan baa allow magan galay allahuma innii acuudu bika an adilla inaan dhumo addalaal waa maxay waa xaqoo la garab maro jahlan aw cinaadan kala qaad ma ama jaahil noqo ama kas u garabmar waa in waddadii xaqayd laga leexdo wey inta badan marka la jahli buu u yahay in xaqii la garab maro calaa jahaalatin ayb saa darteed baa nasaarada la yidhahda waa daaliin liannahum way ilahay bay u sharig yeeleen oo xaqii bay garab mareen calaa jahaalatin an adila inaan dhumo ow ama udalla lay dhumiyo sabab laygu noqdo oo aadame iyo bini aadam kale iyo makhluuqaad kale ay sabab iu noqdaan waddadii rabbiga inaan weydaartoon baal maro ow amase wax alla waxaan inaan simbiraxdo oon xaqi ku sugnaan waayo oon qoobgariiro oon tilaabsadoon ka tilaabsada xaq azilla inaan simbirxado marka aan lugti ka qaada meeshii ay ku taagnayd ee xaqa ahayd ow amase uzalla lay riixo lay tikhaantiqiyo oo lay simbirxiyo meeshii layga riixo aadamuhu say kuu wadaan baa laga yaaba inay kaa dhaqaajiyaan adoo isla saxan oo dhabbata inaad saxan tahay say laguu wado lagu wadaa lagaa adkaanaya haweenayda aad qabtaa yaa ku dhigi carruurtaa kaa faraxalan inta haddaad ka badbaadood ka adkaato tolkaa kuu soo dhigan tolku hadduu ku dhaqaajin soomaaliya baabadaydan kala baxay dadka maxaa kaa duway kan maaa diinta madaha keligaa iskale maxaa adugu maad shaqaysato waa la shaqaystaa cilmi aan barnu baad ku haysaa maxaa meesha ku dhigay hawsha aad wadoo dhan baysay u bahdilayaan ee ay u quursanayaan yaa marka dambe wixii baa kula xumaan waa dhigiba adoo xumaad dhigoo qamiiska siibay oo sarwaal isku jufoo boodeen baad arki waxaad keenay lama arko waxaad keeni lamaanku dadku hadday kaa bataa way ku waalahaya somaydan maqalinkii laxdu wata looga dhigay eyga looga dhigay laxbuu soo suqgeeyey niman baa u tashaday tuugaa inay laxdaa weyn intay qabtaan isku xadhaadhiyaan bay rabaan way isqaybiyeen nin baa meeluu istaagay wuxuu waraba muxuu xasaaka wada eyga xaggeed u wadaa warey ma watee lax baad wataa buui acuudu billaahi minuu ka dhaqaaq wax yar markuu wada soo waa shikisan yaa kii saddexaad labaad wuxuu yidhi wareyga agad wadaa wahwahleh warmay waa wadaa la baa wataa ka dhaqaaqay kii afraad markuu maraayo laintuu sii daayaba cararay xaggay ka qabseen waa gowracda waa cuneen maxaa yeele biniaadamku hadday kuu tashada way kuwaali afar nin oo isdaba taaganoo nin walba nin ogayn buu iska dhaadhiciyeenay isku raaceen waa rag u soo tashaday tuugaa u soo tashatay marka aadamuhu adoo saxan bay mararka qaarkood waxay ku garamarinayaan xaqii bay kaa dhaqaajin azilla aw uzalla soomalidu way yaqaan waxay dhaheen eh, jinni iyo jinkaaba wuu ku duufsadaa jinniga shaydaanka dee abaalisada iyo dadka kuwa faci kugu aynagaaba waa ku duufsanaya way ku waalaya maskaxdaa la rogi si nafsiaa ah lagula hadli waxaad ka dhaadhicin marka waxaad wadaba inuu khaldan yahay ninka mustashika faransiiska ah ee lagala tashaa muslimiinta sidii loo badeli laha xubin muslimiinta ayagoo sidan lama dagaalami karo laakiin waa inaan manaahij u samayno iyo aqaafo iyo manhaj u qoro manhajkaasoon ku qarinayno wixii inagu aan rabnay ilaa aaminaan oo iyagu ictiqaadeen waxay wataan oo dhanba inuu yahay waxa u keenay takhallufka iyo hadhaanimadka iyo hormar la'aanta kadib ayagaa isdilayo markaa un adkaan karaa qorigay wataan ilaa iyagu isku dhuftaan oy aaminaan waxay wataan wax khaldan inuu yahay sababna u ah haritaankooda iyo dimarkooda iyo liidnaantooda kama rayn karra buur intay laakiin acizo yihiin oy ku kalsoon yihiin oy aaminsan yihiin kan inay ku badbaadahayaan aakhariya adduunba waxba laga qaadi maaya taasay noqotay saa darteed qoom rabto inaad dumiso yidhaahdeen faafsid manhajka tacliimiga wax ku baran hayaan baa la baabi'iyaa somalida ragada aruurteenna haysta aruurteenna hadda haysta waad aragteen hadda dalkana waxa lagu soo wadaa ilmihii shan in la baro dhaqanxumada dhaqanxumada inaguna kuweenna waaweyn baa marka laga sheekeeyo hawlaha dumarka iyo ragga tufan iyo dhidan bay dhihi jireen alla ku awod waxaasay la yaabi jireen ilmi hadda shanjira waxa la rabaa in la baro edabdaradii ingiriiska laga soo waaray dalka hadda waa la fulinaya iskuulaadkeenni jaamacadaheenni waxbarashadeenna wax iska noqotay mid u adeegaysa waxaa la kaa fogeeyo taariikhdoodana waa la baabi'iyaa manhaajidooda fasaada taarikhdoodana baabi'i hadda markaad ugu faantamayso maxaad ku faantantaa faantankeenna ah, waxaan ku faantamaya nin walba awowgii aabbihii khatartaaye een libaxsanka taabta ahaaye waxyaabahuu soo maraye awowgey nin halaagu ahaay oo keligii duulba ahaay hawlahaasaa la daldalaa weli waad ronta intaa duqi odaga ahaa aad ku tumayso inuu fiicnaa inagu marka taariikhdeenna diinada iyo abtirkeenna muxuu ah waa alsaxaabatu wاtaabicuun iyo ahlu khayrkii naga horreeye wey baa weerar hadda ku socdaa si lagaaga dhaadhici ahayn waxba yahay waxba yahay aysan ahayn markaad abtirkaadi inkirto maxaad noqon haddii ibliis waa ibliis baad noqon mecda lagaa qaadan marka abtirkaadi lagaa gooyo oo taariikhdii dunyada lahayd lagaa soo afxido maxaa laguu samayn abtir cusub iyo taarikh cusub baa lagu hagaajinayaa oo lagaaga bilaabaya christopher colombos iyo fasco digaama iyo balaa lagaaga bilaabayo soo ma taqaanaan jira kuraydan carruurteenna awa waxaa lagu xidhaya qolyo ciyaar ciyaara oo gaalo ah iyo iyo maraykan xilligii la helay oo maraykan maxaa naga gala xilligii la hayay xilligii la waayey naar allaha ku shubo maxaa naga khuseeyey abtir kaleba ma jiraba gaalo soo duusho kugu talagashay in adiku lagaaga dhigi horyaallo iyo dad mudan dayasho taariikh gaal walba magaca maanta le caruurteenuga yaqaanan meeshuu ka yimid wuxuu yahay mushaarkiisa yaqaan dharku xidha yaqaan qurucdiisa yaqaana u cuno wuxuu ka helay yaqaanaa inuu ku hadlo mana yaqaana abtirkooda diineed kama warqabaan oo mashkilada in marka kuwaas goormay wax kuu qabaan yaalnaanaaboo la hagaajistooo bucbuca wey waxba kuu tari maayaan marka dib in looga tacab dambe in looga noqday u baahan yahay kuwaasoo kale aw azilla anugu aan simbiraxdo aw uzalla ama la itikaantiqiyo la isimbirixiyo aw adlima anugu aan xadgudboon ummadda dulmiyo inaan shaygi meeluu le aan dhigo waulmu waa wadcu shay fii hayri mawdicihi shaygu meeluusan le haddaad dhigta daalim baa tahay linafsika wali shayi baad dulmaysaa xaqu ilaahay lahaa dad uunka siisa daalin baa tahay ninkan lahaa dad axad kala siisa daalin baa tahay adlima inaan dulmiyo hayrkay anugu aan dulmiyoon daalim noqdo ban allow kaa magangalay oo shay walba meel uusan lahayn aan dhigo aw udlama laygu xadgudbo waxaan iqabanin oon xaq u lahayn la isiiyo ama layla qaabilo lala eh, yimaado ay mariyo aw ulama ama lay dulmiyo hayrkay dulmiyo anugu aan madluum noqdo markaa iyada ah waxaana kaloo allow kaa magangalay aw ajhala inaan xadgudbo jahligu hunaa cilmigii ma aha waa aljahl alcamali wey dhaqanaan wanaagsanayn ninka culummada dhaqan baa laga raba odayga waayeelka waxbaa laga rabaa oo laga fishaa ninka dhalinyarada waxbaa laga fishaa nin walba xubin buu hadal buu leeyahay qaab dhaqan buu leeyahay saa darteed waxay ku leeyihiin markay adoo nin weyno kugu arkaan waxaan ku qabanin war waa kugu taalle yani waxay dhallinyarada looga dulqadan lahaa ama laga filayay hadda idigu kaa yimaado waxay kula yaabahayaan nabigu taasu aw ajhala inaan xumaan sameeyo dhaqan xumaan la imaado waxaan iqabanin ninka laga sheegay mataan ciidad miyuu ahaa falxuma allah iga baay buu xumana anaa iskaga baay buuhi waxaan ku qabanin oon xubinkaada ahayn oon waayeeliya khayaar dhaqankood ahayn in arko aw ajhala inaan xadgudbo oon dhaqanan munaasib igu aan la imaado aw yujhala calay waxaan qabanin laila beegsado layla suaado layla yimaado baallow kaamanga nabigu wuxuu ka tega ma jiraan waxaasoo dhan waa maxay wuxuu ka rabaa bismi illaah waa tawakul tawakaltu allah kadibna ducadan waa maxay ilahay baa tala saaranaysa wax walba oo dhiba allaad u tala saaranu rabbi kaa difaaco wax walbaoo khayr ilahay baa subxaana wa tacaala aad ka codsanaysaa inuu ku siiyo imaamku wuxuu hi xadiidku waa saxiix kadibna wuu ka hadlay hoostaa hoos wuxuu ku qoray wadaadka muxaqiqa ah. xadiidku sanadkiisu waa munqaic buu leeyahay marka intaa inuu kaga tago intuu sheegay inqiaaca ah, waa khalad baad moodaa xadiidka tirmidi baa saxiix yeelay raxmat ullahi tacaala calayh wakadalika abu daawuud fii sunaybi ku soo saaray wasakata calayhi fahuwa saalixun cindahu intaa waxaa dheer oo labadaba ka fiican tasxiix tirmidi iyo sukuudka abu daud ba kasii iima badan ixtijaaj النasaaئiyi fii sunan iyo suqra fii mowdacay xadiidka qudhigiisuu keenay baab gooni u guntay baabuاlisticaadati min الضalaal baabka intuu guntay buu xadiidkan keenay min hada الطariiq inqiطaacuu sheegay wadaadka muxaqi waxaa weeye xadiidku waa min طariiqi mansuur muctamir eh, oo shacbi maraya acbi caamir min sharaxila shacbi can umi slma weeye can rasuuli sal ly slam marka caylmadini baa laga sheegaa inuu yidhi sida kutub taraajim lagu keenay weli ana hadalka ma helin waayun soo guuriyaan cilalka matbuucada ee madiina waan ka fiiriyey maanta kama arki ayagun baan ku daynaynaa calimadin ab wuxuu sheegay shacbi lamuusan kulmin hebel iyo hebel iyo hebel iyo walaa umma salama lamuusan kulmin buu intaasaa laga sheegay inqiaacaasa marka ku jiro waa cadamu liqaa shacbi can ummi salama lamuusan kulmin buu sheegay calimadini idan culummada khilaaftay baa walam yutaabac calayhi axad ku raacay oo caalima ma jiraan warkan ilmadiini uu yidhi shacbi lamuusa kulmin ummu salama laa yutaabacu calayhi walidaalika xaakim wuxuu yidhi markuu xadiidkan warinay fii mustadrakihi waa xadiid saxiixa buuhi waxaana laga yaabaa inuu nin ismoodsiiye buuhi in shacbi uusan waxba ka maqal ummu salama wuuna ka maqlay waana u galay caaisha iyo ummu salama waqad akara riwaayata canhuma wuu la kulmay wuu booqday guryahooda ugu tegay waana ka waryaa buui ariiqada uu xaakim sheegay bay hortii ku socdeen abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidi intaa waxaa dheeroo inahayd in la tilmaamo ariiqat lmadiini ma aha keliya in xadiidka lagu celiy inqiaaca intuu ku dhaha sanadku waa munqaic ayuu xadiidkana waa saxiix yidhaahdaa inqiaaca intuu kuu sheego iyo wuxuu ku odhanaya xadiidku waa saxiix sidaa wuxuu ku sameeyey xadiiثi uu war abu cubayda can abi cabdillah mascuud wuxuu i isnaadu munqaطic wاlxadiiثu صaxiixu habtun buu yidhaahdaa qadiyadda marka waa inqiطaac basa uusha ilmadiina ariiqadiisu ma ku fila xadika in lagu celleeyo intuu inqiطaacaas u xadiita weliba suga lannahu asagoo inqiطaac jiray waxay leeyihiin xufaaddu waan baanay ninkan axaadiisan dabagallay waxaan ogaanay maca inqiطaacihi annahu laa yarwi canfa ila ma huwa صaxiixun bay yidhaahdaan intaa waxaa dheer maraasiil shacbi waa sax inda almuxadiiin xataa haddaan sallinno in shacbi uusan waba uusan la kulmin umu salama ama uusan ka maqal maraasiil shacbi cinda almuxadiiiina waasixa xun waxaa ka soo guuriya sidaa ayada muxadiiin o dhan ali shekh islam ibnu taymiya fi sarim almasluul waxaa kaloo soo guuriyey cijli fii kitaab iiqaat buu soo guuriyey asaga ibnulmadini ah aan u soo laabanno wuxuu qabaa maraasiisha shacbi iyo saciid bn musayib inay ka fiican tahay xadiidka marfuucee mawsuulka uu wariyo daawud bn xusayn alqurashi can cikrimata can ibni cabaasi can rasuli lah sal lay slam wuxuu hi mursal shacbiyi wbn musayib axabu ilaya min xadiii daawud xusayn can cikrimata can ibni cabaasi can rasuli lah sal slm idan wuxuu simay madiini xadiidka shacbi ee mursalka iyo mursalka saciid ee bn اlmusayib wuu simay waxaa ii dhiman go'aanka uu ka ley madini min maraasiili saciid musayib maraasiilu saciid musayib waa sixaaxun cinda اlmadina wa cinda اlmuxadisiin idan wuxuu noqonaya marka mursal shacbi cindahu waa صaxiix cindahu waa صaxiix sidaa darteed mursal shacbi wax radiya muطlaqan weligay maara qabla ibn اlqayim laa yuujad fi اlmuxadisiina man radda mursal الshacbiyi muطlaqan way jiraan niman yidhaahda mursalu fulan baa aqwى minhu aw aصaxu minhu kamil maciinu yidhahda maraasiilu shacbi waxaa ka xoog badan maraasiil ibraahim الnakhaci ama maraasiil saciid musayib laakiin nin yidhaahda mursalu shacbi lama xujaysanayo nin caddeeya oo muxadita ma hayo ila an yakuuna bn اlqayim mutaakhira waila an yakuuna shaafici oolgooni oo la baxay maraasiisha saciid musayb asaguna qaacidisa marka la baadhay qaacido ku gooni a ah ma aha saciid musayb waa qaacido khusaysa nin walbo hadduu irsaaliyo xadiidka laa yursil ila can iqatin maca culuwi طabaqati aw wasaaطatihi marka xadiidka laguma cilayn karo inqaaca uu sheegay calmadini laga soo goyray limaada liumuur inqiaacu keligii cilo ma noqdo cinda almadini fii tadciif alaxaadii oo manhaj uu leeyahay weeye midda labaad laguma raacinoo waa lagu khilaafay waxaa ku khilaafay abu daawuud tirmidi nasaa'i xaakim wakadalika الnawowi wbn اlqayim wbn mufadal almaqdisi fi kitaabihi alarbaciin jamaca min ahli xadiid intaasoo haddii lagu khilaafay asaga laftirkiisu mursal shacbi waa qawiyun صaxiixun cindahu ijmacna waa la soogaya ana maraasil الshacbi inay tahay sida ibnu taymiya usug fi الsaarim wakadalika اlcijli fii macrifat الiqaat inaasaynu kaga tegaynaa waxay aan ka iloobo ka qiimo badan howlahaasoo dhan iga sii fiican daara qudni baa xadiidkan la wayfilcilab fii mawdicayn laba meelood lagu weydiiyey meesha ugu qiimo badan waa baad ka fiirin kartaan hal cilo oo meesha oon ka ahayn alikhtilaaf cala isnaad اlxadiid اkhtulifa cala الshacbiyi waslan wairsaalan markaasuu sharxay markaasuu yihi wاlmaxfuuظu waa xadiiثu mansuur muctamir waman taabaca waana ariiqan waa ariiqaas idan hadduu inqiطaac jiro wa huwa alcaalim اlmudaqiq aladi axaaطa cilma bikalaami ahli اlcilal wالtacdiil daara qudi marka warkay shacbi cilmdiin muusan ictibaarinin laba meelood buuna ku soo celiyey hawshaa ragga ka hadla waxay ugu qiim badan ogu jeclahay mowqif النasaa'i wa mowqif addaara qطni idan hawshaasi ayada ah intaa inuu kaga taga maayo waxaa ku khaldama marka tacliilkaas oo xadiidka ku daciifiyey sheekh muqbil albani oo waagi dambe asna warkaasi ictibaariyey ardadiisa qolyo ah oo saliim hilaal uu ka mid yahay waa khata xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiix min jamiici turuq haddii la fiiriyo xadiidku waa cilo hadda lagu cilayn kara ma muuqato haddaan sallinna inuu inqitaac jiro naftirkiisaan rabnaaba le waaba saxiixba maraasiil shacbi waa sixaaxun cinda almuxadiiin laakiin mursalba ma aho shacbi ah, umu salm waa la kulma waana u galay riwaayad fara badanoo nooca caddaynna jiraan ra'yiga marka waxaa saxan xaakim baa ku habsaday waxaana taageereen muqawiyaad kale xadiidku marka sidaas weeye ducadaa nabigu uu sheegay halla xifdiyo halmunu ducaysto lagu dadaalo in sha allahu tacaala alcaashir xadiidka tobnaad can anas bni malikin qaala qaala rasul sal ly slam man qaala ruuxii yidhaahda yacni wuxuu u jeedaa nabigu idaa kharaja min beytihi ay idaa araada alkhuruuja xadiidkan dambe uu daba dhigay shaahid buu u yahay xadiidka hore idaa kharaja min beyti gurigiisa markuu ka baxayo ruuxii yidhaahdaa bism illaah ilaahay baan cuskaday tawakaltu cala allah allaan tala saartay walaa xawla xeelad iyo walaa quwata awoodna ima ahan ila billah ay ilaa bimacuunat illaahi wa qudratihi yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa xeelad iyo kaarta aad wax ku hirgeliso iyo maskax iyo fikir aan ilaahay ku waafajinin ma heli kartid awood iyo muruqaad wax ku qabsan kartana bmr اllahi wmashiiatihi waqudratih yuqaalu lahu ninka waxaa lagu odhanaya hudiita waa lagu hanuuniyey de ninka ilahay tala saartay ee isu dhiibay ee rabbi cuskaday fii umuuri kullaha de waa nin hanuunsan wa kufiita waa lagugu filaado waxaad ka baqaysay waa lagaaga filaaday wa wuqiita waa lagu ilaasho shayطaanna waa lagaa ilaaliyey watanaxa canhu shayطaan shayطaankana ka dheeranoo ka fogaanaya rawahu abu daawuud wاtirmidi wاnasaai nasaai abu daawuud baa wariya iyo tirmidiba wayrum iyo ayrkood waa wari waqaala tirmi wuxu uhi xadiiun xasan waa xadii xasan oo aad iyo aad u wanaagsan zaada abu daawuud abu daawud wuxuu ku daray fii riwaayati markuu xadiidka warinaya fayaquulu yacni ashayطaan shayطaan ba wuxuu odhanayaa lishayطaanin aakhara shayطaan kale wuxuu ku odhanaya layaga wax isu sheeganaya shayaadiintu kayfa laka seed wax oga qaadi kartaa wey kayfa laka seed wax oga qaban kartaa birajulin ruux muslim ah oo qad hudiya la hanuuniyey wakufiya min allah xagga alla lagaga filaaday wa wuqiya sharkadan laga dhawray sharkadi waxaad wadunba laga dhawray yacnii tawxiidka ood xoojiso wax badan buu anfacaya saa darteed xataa qolyahan ruqaada mucaalijiinta ah shayaadiintu dariiqa ugu fiicana dagaalamo waa ruux inuu tawxiidka alla mar walbo tawxiidka aad badiso iyo wardiga tawxiidka ama laa ilah waxdahu laa shariika la ilaa ama tawxiidkan cadiga ah, ama ducooyinkan oo kale wax walba iyaga kaaga fiican mar walbood ilaahay isku xidho oo tawxiidkaada u xoogaysto waxaa tabarbeelaya shaydaanka ku dhibayay dariiqu dooniba ku yimaado marka istikfaarta iyo tawxiidka ay uga badan tawxiidkuna muxuu keenayaa wuxuu keenayaa alla subxaana wa tacala ku xidhnaato oo xidhiidhkaadiiya rabbigaa uu xoogaysto oo yaqiintaadu ay korodho nin ilaahay ku xidhana shaydan waxba kama qaado nin ilaahay ku xidhan shaydan wax kama qaado inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawallawnahu ayb haddii ilaahay aad ku xidhatooda asaga xarigiisa aad ka dhaqaaqdo waxaa weeye kala tagte istikfaartuna maxay keenaysaa dembigaadii bay yaraanaysaa dembigii bay baabi'inaysaa cadhid bay kaa qaboojin idan markuu dembigaadu yaraa ducadaada la aqbalaya waxaad alla ka bardaad helaysaa laakiin adoo buuxoo gebigaadaba musul dhex fadhiya haddana waan isdifaacaya haddee socon mayso hawsha ayadaa وعن أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه قاaل أنس بن mالك wuxuu yidhi كاana أkhواaنi laba walaalaa jiray calى cahdi rasuuل الlah xilligii نبi mxamed kaana أkhواani laba walaalaa jiray calى cahdi النabiyi xilliga suubana calayه الصلاaة وaسلاaم wa kaana أxaduهmaa midkood wuxuu ahaa yأti النabiya nebigu u tegi jiro cilmiga iyo أxaadiistu ka baran jiray wاlآakharu midka kalena yaxtarifu wuu shaqayn jiray wuu xoogi jiray waxay sidii waalkii calfan lahaayeen ku cidgeli lahaayeen marasho iyo mashruuf ka dhigan lahaayeen buu soo shaqayn jiray fa shakaa waxaa andacoodoo dacwooday almuxtarifu kii shaqaynayaybaa u dacwooday akhaahu walaalkiibuu ka dacwooday linabi nabiga oga dacwooday fa shakaa waa dacweeyo waa ashtakeeyey innagu waa naqaanaa ishtakadu waa af soomaali waana carabi almuxtarifu ninkii kaasibka ee xoogaye shaqaynayabaa sheegtay ahaau walaalkiibuu ka sheegtay yuu oga sheegtay linabi ay ila nabi subanu oga sheegtay nabigubuu suu oga sugay jawaab kale wareegol aduha fadhiyine bal saacadana cilmiga baro axaadiista iga qaado inta kana orod soo shaqo oo xaaba soo guro soo xangagab yuu nabigu wuxuu i faqaala suban lacallaka bihi lacallaka waxaa laga yaaba turzaqu in lagugu irsaaqo bihi ay biakhiika bidacwatihi wa ikhlaasihi wa sidqihi iyo gu-idduu u go-ay alabulcilmiga in lagugu irsaaqa laga yaaba oo adugu waxaad inaad gallad iyo gacan ku leedahay waxaaba laga yaabaa in adugu gacan lagugu leehay biilkan iyo dhaqaalaha aad keenaysa iyo xooguhun xoolahaaba laga yaaba inaad ku helayso ninkaa fadhiya wax baranaya sababkiisa oo ilaahay walaalka xuso dhiib ilah gacantiisa barakee ila wax xalaala ah ku soo aadi xaggana xadiidkii diinta buu baranaya aduu marka waxaad ismoodaysaa in walaalka aad gacan ku leedahay oo abaal baabad sheeganaysa waa adiga nabiga u dacwoonhayaba xaqiiqduna waxaa weeye adaaba abaal lagu wile lakin isma ogid iskama warqabtid rawahu tirmitirmida wariyey biisnaadin صaxiixin calaa shari muslimin xadiid صaxiixa calaa shari muslim oo muslim shardigu wax ku saaro ama ku saxiiyo yaxtarifu ku sugan yaxtarifu waa maxay yaktasibu wayatasabab yaxtarifu xirfad wey min alxirfa wuu soo shaqaystaa sabab buuna la yimaadaa lagu helo dhaqaale iyo irsaqaad lagu helo maxaa ruuxa aan la soconin waxaad markaa gacanta ku hayso wixii baa la fududaanaya markaas waxay iska noqon laa yacrifuuna liahli اlfadli fadlahumu faalkhayru cindahum washaru fii qarani yani ruuxu markuu waxaad gacanta ku haysa qiime laleeyahay ayuu kugu xurmeeyaa fadhigaada iyo cilmigaad baran iyo wakhtigaad bixinaysaba hadduu ruuxuu la khaldan yahay qiimanuusan ugu fadhiyin maxaa la foolxumaan waxaad hayso isagaa abaal kugu sheegan isagaa ku dacwaynaya isagaa wax ku taraya marka laa yacrifuuna liahli اlfadli fadlahumu falkhayru cindahumu wاsharu fii qarani shar iyo khayr waa u siman yahay wanaagii xumaa waa u siman tahay cilmi barasho iyo jahalnimo adoo geesa waaweyn un orod oo xanka gabshiya dameerkii waa u siman tahay idan nabigu waa dareensiiyey cilmigu inaan la fudaysan karin madhin war hebelo waa runta walaalkaa waruntii weeye istaago wax baro orod dhaqaaq markaan raggiinna gacanta wax ku haya ama xoogsada dadka qaraabada ahalka macaariifta masaakiinta aad wax siisaa hamoodina inaad gallad badan iyo gacan badan ku leedin waxaa laga yaabaa waxaad wadaamoo dhanba in ay tahay xoogu yar kontonkontonka ah ee tuuraysaan bishii inaad ku dhaqantihiin oo maalinkaad kontonkaa joojisaanba la idinka shubo oo hawsha dhanba ay khaariqdaan oo waxba socon waayo qaaraanka yaraad bixinayso ummadda ha ugu manna sheeganin waxaa laga yaaba inaad ku dhaqan tahay nabigu waa ku soo celiyey lacallaka turzaqu bihi fa inamaa turzaquuna watunsaruun bضucaفaaئiكم وhal تurزaقuuna وtuns ilaa bضucaفaaئiكum bidacwatihim وإkhlaaصihim dadka taagta yarar ee ee lama dareemaanka ee la qiimaynaynin baa laga yaabaa ducadooda inaan ku dhaqannahay in ayaga ku joogno marka waa in tixgelintaasi maslaxadaas aan ka bixin ood ku talagasho waxaa kaloo ku jira in nabigu madhe alaه الsalaatu wasalaam war hebeelo waa six walaalkaa caawi walaalka caaw waxaa kaloo ku jira hadday ka qabtaan inaad ka fadhiisato xoogsigii iyo cilmigii barashadiisii baa isku ka qabtay inaad cilmiga barato iyo inaad xoogsataad isu keeni weydo kee loo go'ahayaa cilmiga risaaqadan rabbi baa kafaalo qaaday jahli iyo yaqiin la'aan iyo aqoon daraha ku dhimanin maalinkii ilaahay ku abuuray xabi biyaad ahayd baa la qadaray adoon adduunkai dhan baa la qadaray ninkii loola daray xaatim alasab oo axad saalixiin alkibaar ahaa calaa ariiqati salaf saalix suhdigiisu iyo tacabudkiisu ahaa nin aad u qiimbao mutawakil calallahi buu ah waxaa layidhi maxaad ku gaadha hawshan ayada afar baan ku gaadhay buui afar arrimood baan ku gaadhay tawakulkan iyo sidqigan iyo yaqiintaad igu tuhmaysaan waxba ma hayee laakiin waxaan isleeyahay afar baa ilaahay igu siiyey oo maxay tahay waxaan ogaaday buu yidhi irsaaqadii rabbi ii qoray axadan aniga kaynuusan cunaynin calimtu ana risqii laa yakulhu hayrii irsaaqadii iyo calafkii ilaahay ii qadarayey ii qorsheeyey ii jaangooyey axadan aniga miyuu cunayaa maya marka maxaad u hanqaarmaysa dhaqdhaqaaq wixii ilaahay ku siiye arag maalinkaad aad ku soo bixi weydana salaadahaas si tartiiba ah u tuko adoo maqanoo xawilan oo beerku ku ha tukanine adoo degan tuko faطma'anat nafsii buu hi calimta ana risqii laa yaakuluhu hayrii faطma'anat nafsii yaqiin haddaad leedahay uto wax walboo rabbi kuu qadaray inaad helayso irsaaqadaadi adoon dhammaysan adduunkaadaan dhaafaynin calafkaadi cid kale aysan cunaynin hebel suuquu naga xidhay halkaa horuu iga degay wejiga ii bannee dhuuntaad ii taagan tahay oo iska sheeka barley innagaa nafta ku sabsan xaqiiqa jirta maaha wax calafki adoo lagu dhaafin karo iyo kastamaaday oo lagaa qaadi karo miyaa jira qolya hadda somalia islaynhaya sixirka iskala daalay nin walba mukaanbuu u tagahaya nin buu ilfaa u qaadahaya waana wareeriyeen iyagooda sakaraado sixir iskala soo daalabay haddana safka kula galahayaan waxaa igu darayd maalin dhoweyd qolyaa ii yimid nimana ahliyiin bay ka sheeganayaan niman safka hore iyo masaajidka aan laga waayinin bale wayna sixireen oo dhulkayna dhigeen kii yidhi baa isixiray iyo kii lalahaa waxbuu sixiray ya midna midigta iga istaaga maalin labadn masaajid ku tukanay midna bidixda iga istaaga waswaas baa ku tukaday maxaa laysku layraya dukaamo cooshada yaryaa laysku layraya gaaladan dhulka joogtay madowganba midulintee an boqol la siiyaa la isbaabi'inaya dhibkay soomaalida isku hayaan waxaa ka dambeeya oo uu ku salaysan yahay yaqiin la'aan tawakul la'aan iimaan la'aan nin walba uu aaminsan yahay wixii rabbi u qadar halkiisa ku helay dhibkaa ma yimaadeen aan u laabta qisadii sayidina xaatim alasam qodobkaa marka wuxuu ii keenay buu idhi inaan aanan qoobgelinoo naftaydu ay degtoy xasisho qodobka labaad وcalimtu أna camalii laa yacmalhu غayrii faاshtagaltu bihi buu i waxaan kaloon ogaaday buu hi camalkii waajibka rabbi i saaray axad kaloo iga qaaday inuusan jirin lahaa ma kasab alayha ma ktasabat kulu nafsin bima kasabat rahiina camal iyo waajib i saaran iyo shaqo ii taalloo rabbi iga doonay inay jirtana waan ogaaday oo aysan jirin axad bani aadamna iga qaadaya fashtahaltu biha buur camalkaas shaqadaydii baan ku aaday irsaaqadaydii waxaan ogaaday axdan aniga inuusan cunaynin naftaydii baa degtay hawshii cibaado ahayd ee rabbi ii diray axad kaloo kaa qaday miyaa jira idan ku hagaagay buur maxaa kaloo waxaan kaloo oga wa calimta ana almowta ya'tii bakhtatan fa ubaadiruhu waxaan kaloon ogaaday geeridu kaday ku imanaysaa si lama filaanaad ku nafbixi xalay baa intaad aduu xisaabsan bere isu kaayakeen afar sac qalaf iblamid baa hebel away way ka dareertay sida haweenaydii layidhi heblaa dhimatay goormay dhimayd shalayba nolod bay jiri goormay dhiman bayd shalayba <laughs> nolol dagaalamaysay yani calimta ana almowta yaأti baktatan faubaadiruhu waan ka dhaqahaya waan ka degdegay oo intuusan sikada kugu imanin waan shaqayni waxbaan aakhiro dhigani ilaahay baan u dhowaani adkaartaan badini ilaa layidhi ninka xaatim alasam nin baa fiir wuxuu yidhi haddii la yidhahda berri bay naftu kaa baxaysa camalkuu la iman jiray muusan awoodi karin inu wax ku daro haddii la xaatimow berri baa afar sac nafta lagaa qaadaya camalkiiyo khayraadkuu la iman jiray waxba kumuusan dari karin maxaa yeelay wuu buuxiyey horaanba calimta ana almowta yaatii baktatan faubaadir yaa camalka kordhiya ninka horaan gaabis ahaa ee meelo u bambanaayeen ee meelaha sheekaynaye aan soo shaacabna ku wakhtiga iskaga deli jiray wakhtigiiso dhanba waa buuxay haddii la berri baa nafta lagaa qaadaya wuxuu ku dari kara ma jiraan wixii qur-aan akhrisa wixii salaada wixii son waa buuxiyey maxaa u dambeeyuu ku gebagabeey waxaan kaloon ogaaday buu wacalimtu أnii la ahlu min cayn اllahi faastaxyi minhu waxaan kaloon ogaaday ilaahay ishaysu inay ila jirto oo had iyo arko rabbi dhowrahayo marka waa ka xishooday bu ilahi subxana wa tacaala inuu meeshuu iga rabay iga waayo wuxuu iga reebayna igu arko baan rabbi ka xishooday afartaa qodob baan isleeyahay buu idhi kugu yihiin wanaaggan la sheegayo tawakkulka la sheegayo calimtu ana risqii laa yaakulu hayruhu cafwan hayrii faطma'anat nafsii وcalimtu أna camlii laa yacmalhu canii hayrii faاshtaغaltu bihi وcalimtu أna اlmowta yأtii baktة faubaadiruhu وcalimtu أna cayn اllahi anii la أkhlu can cayn اllahi faاstaxyaytu minhu waa intaanu nabigu kuu sheegay wey markaad rabbi muraaqabaynayso ood garanayso wax walba shaymsadhigaysa laakiin hadday tahay hawshaas ka socoto mushkilo wey baabun fi listiqaamata inoo jawallahu subxana wa tacala aclam